الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا ولا يجوز لي ابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد أمرا ولا يجوز لي ابتداء بالنكرة ما لم وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوزوا تقديم إذ لا ضرر waxaynu ku guda jirnay mubtadiya khabarkii waayahay waxay noogu dambeysay abarkii in la qaybinayo oo loo qaybinayo ilaa mufradin iyo wa ilaa jumlatin iyo wa ilaa shifi jumlatin sooma isagoo mufrad waynu soo qaadanay isaga oo jumlaana waynu soo qaadanay isagii oo wuxuu noo warramaya wuxuu noo sheegaya shibljumla wuxuu ihi sheekhu wa akhbaruu carabi way warrameen ama way khabreen bidarfin daraf ayay ku khabreen aw bixarfi jarin ay wa akhbaruu way warrameen bixarfi jarin xarfi jar bay ku warrameen maca majruurihi majruurkiisa la jirkiisa naawiina xaal ay yihiin bay ku khabreen kuwa niyeysan iyagu macnaa kaainin kaain macnihii kuwa niyeysan xaalada ay yihiin aw istaqara aw macnaa istaqara ama istaqarra macnaheeda kuwa niyeysan xaalada ay yihiin sheekhu wuxuu leeyahay waxaa khabar noqonaya daraf iyo jaar iyo khabarkii mufrad waa noqdaa jumlana waa noqdaa markaa beytkan wuxuu ku sheegayaa inuu noqon karo shubri jumla marka khabarkii waa saddex ima an yakuna mufradan wa ima an yakuna jumlatan wa ima an yakuna shibha jumla mufradkii waynu qaadanay oo maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla weyaan jumladiina labaynu ka soo saarnay ima an takuna jumlatan ismiyatan wa ima an takuna jumlatan ficliya in budiat biismin fahiya ismiya wain budiat bificlin fahiya ficliya wain budiat bixarfin fahiya xarfiya soo ma haddee jumlada xaraf lagu bilaabo jumla xarfiya la odhanaya hal hada tacbiiru saxiixun am laa ya jumla xarfiya ma jirto ya ya xarfiye maxaad u diidan haddaa ismi lagu bilaabo waa jumla ismiya haddaa ficil lagu bilaabana waa jumla ficliya tiraden haddaa xaraf lagu bilaabana de waa jumla xarfiya liana alxarfa laa yuctabar walakin yuctabar maa bacda xaraf waxa ka dambeeya la ictibaarinaya in kaana ficla fahiya xiinaydin ficliya wain kaana isman faljumlatu xiinaydin ismiya shubljumlii baa noo yimid shubuljumluuna laba ayuu noqonaya ima an yakuuna darfan wa ima an yakuna jaaran wa majruuran labadaa mid buu ku noqonaya oo tusaale waa maxay zaydun cindaka zaydun cindaka zayd baa agtaada zaydun waa mubtade cindakana waa maxay cindaka darafkaas mutacaliqun bimaxduufi taqdiiruhu kaainun kaainun baa markaa khabarkiia aw bimaxduufin taqdiiruhu istaqara istaqarna haddaynu dhinaano maxaynu odhanna waljumlatu min alficli walfaacili fi maxalli rafca khabarin mubtada raabitkiina waa damiirka mustatirka fi daarina waa la mid jaaru wa majruur mutacaliqun bimaxduufin taqdiiruhu kaain ama istaqara marka u fiirso culimadu waxay isku hayaan darafkiiyo jaar iyo majruurku ma iyaga khabara mise manwiga la niyoonaya mutacalaqaaya khabara sida hadda aynu ka fahmayno musanifku qowlka uu marayo naawina macnaa kaainibu ina yidhi sooma jaar iyo majruurku iyo darafku iyagu nafsadooda uma aha khabar laakin manwiga la niyoonayo ayaa ah khabar ah waxa ay leeyihiin oo uu ku tagsanya abubakr ibnu saraaj uu leeyahay iyo ardaygiisii abu cali alfarisi waxay leeyihin iyagu jaariya majruurka iyo darafka laftooda khabara iyagu taqdiirba uma baahno waxay leeyihiin zaydun fi daari sooma fi daari jaari majruurun khabarulmubtadey darafkuna khabarulmubtadey waxba iyagu mutacalaqma iyaga laftooda darafka iyo jaariya majruurka laftooda ayaa ah khabarkii saasay leeyihin iyagu musanifkuna muxuu leeyahay mayane e waxa manwigaa ah ee la niyoonayo ayaa amaxay ah khabarkii ra'yiga kee fudud qaacidaduna waxay tahay ina ala altashiilu wاtaysiiru wa cadamu taqdiiri hadihi hiya alqaacida ina alasla altashiilu wاtaysiiru wa cadamu ataqdiir asalku waxa uu yahay waa fudayd iyo sahlid wax la sahlo iyo cadamu taqdiir inaan waxba la soo qadarin horena waxaynu usoo qaadanay mataa daara alamru bayna ataysiiri wاtacsiiri facalayka bitaysiiri haddii arrinkuu ku wareego colays iyo fudayd maxaad qaadanaysaa de fudeed kaad qaadanaysa marka culimadaasi waxay yihiin iyaga laftoodan jooga ayaaba khabarkiya culimada kalena waxay mayan waxa maqan ee muwiga ayaa khabarkiya marka taa lafteeda haddii aynu u fiirsanno darafka iyo jaariya majruurka lafdoodii iyaga shibuljumlaha laftiisa laba sii qaybsamaya ima an yakuuna mufradan wa ima an yakuuna jumlatan inuu mufrad yahay iyo inuu jumlo yahay oo haddaynu kaain qadarno waa mufrad haddaynu istaqaro qadarnana waa mufrad eh, waa jumlo waa jumlo keeba asala bay culimada isku hayaan ma inaynu mufrad qadarna asala mise inaynu jumlo qadarna ayaa asala waxay leeyihin culimmadu lianna alasla fi lkhabari an yakuuna mufradan khabarka horta maxaa asal u ah inuu mufrad noqdo soo maa welidaa sidaa darteed ina maalig wuxuu horreysiyey kaain buu horreysiyey markuu tilmaamayey naawina macnaa kaainan aw istaqarabin kaain oo ismigii mufradkiya buu horreysiyey marka waxaa asala inaynu ka dhigno mufrad inaynu ka dhigno waa talabaade istaqarre markaynu qadarano tarkiib baa loo baahan yahay waljumlatu min alficli walfaacili fi maxal rafa khabrin mubtadaa la ohanaya raabidkiina waa halkaasi ku dhex jira wa damiir mustatira la odhanaya walaslu cadamu tarkiib asalkuna waa maxay waa cadamu tarkiib weeye marka waxa fiican inuu mufrad noqdo saasaa fiican allaahumma ilaa an takuuna sila inay sila noqoto mooyaane oo shibhuljumla inuu sila dhaca mooyaane shibhuljumluhu haddii uu sila noqdo oo daraf u noqdo ama jaar iyo majruur siladii ay noqoto marka iyada jumla la oo istaqara ayaa la qadarayaa intaa ma isla fahne waa yahay markaa kolkuu khabarka uu ku tacalluqayo ee uu go-an yahay khabarka mutacalliqiisu waa waajibulxadaf afar goor buu ayuu jaariye majruurku iyo darafku mutacalliqo waajibulxadafu noqda waa idaa waqaca khabaran markay khabar dhacaan iyo idaa waqaca xaalan markay xaalo dhacaan iyo idaa waqaca silatan markay silo dhacaan iyo idaa waqaca sifatan markay sifo dhacaan afartaa goor mutacalliqo waa maxay waa waajibulxadaf weeyaan ma mufrad baan qadarana mise waxaan qadaranaa jumlana sida fiican waa inaynu idhahno waxa la qadaraya mufrad baa la qadarayaa soo warkaas idimu deeqin waa basiid bayla tahay markaa sheekhu waxau ihi wa akhbaruu carabi waa ay khabreen bidarfin daraf bay ku khabreen haadihi ala asliha sideedaasa lagu daynaya masaladan darafka laftiisa ah khabarki taqdiiriya waxaan uma baahno wey ow bixarfi jarin haadihi laysat calaa asliha لأن الxرفa laa yaصح an yakuna musنada walaa musنada ilayh marka waxa go-an maxduufa meesha ka goan maxduufka goan waa maxay bxarفi jarin maca majruurihi xarfu jarku ma halba male waaba xarف wlxarف la maxal lo min alcraab marka waxa loo socda waa majruurka wey ya madkuulka xarfu jarku gelaya loo socda marka waa inaynu soo qadarnide sooma haadihi laysat calaa asliha iyadu marka wa waahbaruu way warrameen carabi oo way khabreen bidarfin daraf bay ku khabreen aw bi bixarfi jarin bay ku areen ayay ku khabreen xarfu jarkaasoo maca majruurihi majruurkiisa la jirkiisa ade mslfani naawiina xaalo ay yihiin halkaynu ka xaalaynanaa ahbaruuda faacilkaygaynu ka xaalaynanaa naawin waana ismu faacil oo damiirkii waa ku asturan yahay macnaana waa mafcuulkiisii weeye naawiina xaalo ay yihiin iyagu kuwa niyeysan macnaa kaainin kaain macnihii kuwa niyeysan xaalada ay yihiin aw istaqarna ama istaqarna macnaheed kuwa niyeysan xaalada ay yihiin oo shub jumliba laba u qaybsa buu kuhi ima an yakuuna mufradan wa ima an yakuuna e, jumlatan walaa yakunu isma zamanin khabara can jusatin wain yufid faahbira wuxuu yidhi sheekhu walaa yakuunu ahaan maayo ismu zamanin ismu zamaan khabaran khabar ahaan maayo can jusatin daata khabar ka ahaan maayo wain yufid hadii uu faaideeyo ay huwa ismu zamaanki hadii uu faaideeyo faahbiran khabaro khabar niyo khabar ka dhig wuxuu leeyaha sheekhu waxa mubtadaha noqonaya waa laba mid darafkiina waa laba mid mubtaduhu ama waa ismu daat ama waa ismulmacna darafkiina waa laba mid ima an yakuna darfa makaanin wa ima an yakuna darfa zamanin sow labama haddaba u fiirso darafku haddii uu darfu makaan yahay jusana waa lagaga khabraya ismulmacnana waa lagaga khabraya waa halkii ibnu hishaam uu jiray walaa yukhbaru darfu zamaani bidawaati halkii inu jiray soo ma garanaysin bidawaatihi jusadana waa isku mid jusana bimacna baa loo jeeda marka waxa fiican laakiin tacbiirkaa hore ibnu hishaam maray baa fiican waaji jusada ka naxaysaa inuu mawdku garab yaalaad moodaysa jus saasaad moodaysa markaa jusada lafteedu waa daatadiiguna wax kale moodina waxaad odhanaysaa marka zaydun cindaka zaydun waa mubtade waana maxay waa ismu daat cindakana waa maxay waa daraf darafkana waa darafke waa darfu makaan markaa darfu makaanku ismu daat macno waa khabar waa ka noqon kara ismulmacnona khabar waa u noqon karaa waxaad odhan kartaa alqitaalu cindaka alqitaal waa ismulmacno wey cindakana waa darfu makaan idan halkaa maxaynu ka fahnay darfu makaanku yakuunu khabaran can ismi macnan wa can ismi daatin labadaba isagu waa u noqon kara darfuzamaankii baa inoo yimiday darfuzamaanku khabar wuxuu ka noqdaa un ismulmacnaha ismulmacnaa unbu khabar u noqon karaa oo maxaad odhanaysaa alqitaalu yowma aljumuca alqitaalu waa ismulmacno wey sooma ila waa masdere ismulmacno wey yowmaljumucatina waa maxay waa darfuzamaan haddaba darfuzamaanku wuxuu khabar u noqdaa ismulmacnaha ayuu khabar u noqdaa mslani marka markuu khabar noqonayo mansuub waa noqon karaa sida alqitaalu yowma aljumucati ama fii baa lagu jeri karaa alqitaalu fii yowmi ljumuca ayaad odhan karta darafkii darfuzamaanku khabar uma noqon karo ismu daat isagu khabar uma noqonayo oo ma odhan kartid ya zaydun zayd yowmaljumcati ma odhan kartid ma zayd oo keliya maalintii jumca ku sugan de umadab dhan baa ku sugan soma <laughs> zaydoo keliya kuma sugna de marka eh, darafka darfuzamaanka loo yaqaanaa laa yaqacu khabaran eh, an ismidaad ismidaad khabarka ma dhaco ilaa allaahuma ilaa an yufid buu dheedhina maayo ilaa in faaiid laga helo mooyaane faaido in helo mooyaane faaidadaasna saddex arimood bay ku xasilaysaa imaa bitakhsiisi zamaani zamankii inaynu ku khasisno biwasfin wasfi wa imaa biidaafatin ama inaynu idaafo ku khasisno wa imaa bicalamiya ama calamnimayna ku khasisno tusaale naxnu fii yawmin ayibin ka warrama naxnu waa ismu daat imika baad leedahay ismu daat fii yawmin ayibin baan ku sugannahay oo ywm sawka darfuzamaana sawka ismudaat u noqday khabar sheekh takhsiis baa meesha yimidoo waxa lagu khasisay maxay wasfi maanaad arkayn naxnu fii yowmin yoomka oo ayibin mayna meesha si foolin sifaa taala maya waa la idaafeeyey idaafa lagu khasisay weliba fiil lagu jiray waa maxay naxnu fii shahri rabiicin maxaa shahri lagu khasisay lewaada raf zamaane rabiic baa loo idaafeeyey iyo mayane waba calam naxnu fii ramadaana mayna calam noqon calam ayay noqota haddee caynkaasoo kale u noqdo waa lagaga khabri karaa haddee caynkaasi oo kale u noqdo waa lagaga khabri karaa marka haddeen faa'iide laga helayn tusaalehaan zaydun alyawma oo kale ma odhan kartid zaydun alyawma oo kale waxa weeyaan ma odhan kartid dee wanagii qadrigana kusoo mari jirnay alleylat alhilaalu iyo in la aawili jiray ya طuluuc alhilaali alleylata waa tii la odhan jiray waa tii la aawili jiray ismulmacne meesha lagu soo qadari jiray waay labadan bayd markaynu isku dhalaalino afar qaacidaynu ka qaadanana labadan bayd oo wada socda markaynu dib ugu noqono waxaynu ka qaadananaa culimo afar qaacidaynu ka qaadanana qaacidada ugu horaysa yajuusu an yukhbara can ilmubtada'i bidarfi waljaari walmajruuri waxa banaan in lagaga qabro mubtadaha darf iyo jaariyo majruur hadihi hiya alqaacida uula qaacidada koowaad inu labada bayd ka qaadanana waa ta alqaacida thaaniya yajuusu an yukhbara bikulli darfin can ilmacaani darf kasta sawaaun kaana darfan makaaniyan aw darfan zamaaniyan in ismulmacno lagaga khabraa waa mid banaan halkaynu ka qaadanana wa ahbaruu bidarfin baynu ka qaadanana nakiratun fi iyaaq ibaati tufiid cumuum sooma cumuum bay faaidaysay alqaacida haali qaacidada saddexaad aynu ka qaadanana yajuusu an yukhbara bidarfi makaani can kuli jusatin darfu makaanka waxaa lagaga khabri karaa jusa daat kasta waa lagaga khabri karaa darfki hadduu yahay darfu makaan halkaynu ka qaadanana waxaynu ka qaadananaa walaa yakunu ismu zamaani khabara can jusatin manduuq waa sida mafhuum mukhaalaf muxuu noqonaya mafhum mukhaalafo wuxuu noqonaya maxay darfu makaan in lagaga khabrayo juse isaga in lagaga khabrayo inu ka qaadanano marka manduuq waa sida laakin mafhuumku waa maxay waa yajuusu an yukhbara bidarfi makaani can jusa qaacidada afraade u dambaysa waxay tahay laa yajuusu an yukhbara bizamaani can iljusai ilaa an yufiida ma banaano ma banaano darfuzamaan in lagaga khabro daatooyin ilaa faaide in la helo mooyaan faadadiina way nagaa tilmaanay soo basiid ma waa basiid marka walaa yakunu ismu zamaani khabara markaa faaide in la helo dee sababta loo socdaba waa faaidan sooma faa'idadii mar haddii ay xasisho waa sax walida waxaa la idhahdaa ina alalfaada hiyaabu lmacaani famataa dalla thawbu cala almacnaa fahuwa thawbu wailaa fala waxay dhahdaan alfaadu waa hiyaab lmacaani waa macaanida hudoodii bay dhahdeen mar kasta oo thawbku ina tusiyo macno waa thawb haddii aanu ina tusina thawbkii maaha saa darteed waxaanu u socnaa inagu waa macnoun sooma macna inuu xasilo mar kasta oo macno la helo waa lagaga khabri karaa weyaan macnuhu intaa masle fahni yakuunadani waa min kaana naaqisa ayay ka ahaato waa ficilkii mudaaric ismu waa ismigeedii khabarna waa khabarkeegii wain yufid yufidani waa mudaaricu afaado weeyaan asalkii hore wuxuu ahaa yufiidu buu ahaa xudifat damatu liljaazi damadii waxaa loo xadfay liljaazim wlyaa liiltiqaai saakinayn yufiidu yaadiina maxaa loo xadfay iltiqaau saakinayn baa loo xadfay yufiid ba iska noqotay faahbiran fadan waa ti raabiada ahayd ahbiraa alifkana moodin alifilidlaaqeed waxaa laga soo bedelay nuunu tawkiid alkhafiifa xaalada waqfiga faahbiran waan gaari doonaa insha allah walaa yakunu ahaan maayo ismu zamanin ismu zamaan khabaran khabar ahaan maayo can juhatin daato khabar ka ahaan maayo wain yufid haddii uu faa'ideeyo ay huwa ismu zamaankii faahbiran khabaro khabar khabar ka dhig bu ku leya shekh wlaa yjuusu ibtidaa binakira maa lam tufidka cinda zaydi namira whal fatan fiikum fama khilu lana warajulu min alkiraami cindana waragbat fi khayri khayru wacamal birun yaziinu walyuqas maa lam yuqal walaa yjuusu ma banaano albtidaau bilaabasha ma banaano binakirati nakira lagu bilowda in nakira mubtado laga dhigaayo ma banaano maa mudada lam tufid ayna faaideyn hiya nakiradu mudata cadami ifaadatiha mudada ayna faaideyn wa tilka taa annakiratu ee nakirada almufidatu ee mufidadii kaainatun ka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid oo kale ayay ahaatay aad ku qawjid cinda zaydin zayd agtiisa waxaa ahaaday namiratun buste wa halfatan wiil dhallin yar ihi fii kum dhexdiina ma ku sugnaaday famaa khilun wax saaxiib ihi lana anaga noomuu sugnaan wa rajulun nin rajulka oo min alkiraami raggaban wanaagsan ka mida ayaa cindanaa ay kaainun cindanaa agtayada ku sugnaaday waragbatun jacayl filkhayri khayrka la jeclaadaa khayrun isaga ayaa ku khayr badan laka adiga wa camalu birin wanaag samaynti yaziidu waa qurxiyaa camalulbirigaasi saaxiibahubu qurxiya walyuqas hala qiyaasaniyahow maa ay alladii ka hala qiyaaso lam yuqal ay lam yulfad aan lagu hadal huwa maaga tusaalayaasha aanan ku hadalna de intanaa dul joogna qiyaasa buu kuleeyahay sheekh <laughs> ya waa yahay wuxuu ku leeyahay axkaamta mubtada waxa kamid ah an yakuuna macrifa inuu macrifo yahay nakira in lagu bilowdaa ma banaano limaada liana almubtadaa maxkuumun calayh mubtada waa maxay waa maxkuumu calayh walaa budda an yakuuna almaxkuumu calayhi macruufa maxkuumu calayhiga wax lagu dul xukumayaa inuu macruuf yahay mid la garanaya waa lagama maarmaan welidaa waatay idhahdaan culimmadu alxukmu cala shayi farcun can tasawurihi shayga in xukun lagu ridaa waxay farax ka tahay horta inaad garanaysid haddaynad garanayba maxaad xukun ya liana alikhbaara can majhuulin majhuulu shay majhuul haddayd ka warantid ka waran maxaad ka waran lama garanaya idin mubtadi maadaama maxkuumu calayhi uu yahay maxkuumu calayhigan wax lagu xukumaya inuu macruuf yahay oo la garanaya waa shar saxiix walala lidaa an yakuuna macrifa waa inu macrifeya nakira in lagu bilowdahay banaanaan mayso inay nakira mubtada kuu noqotahay sheekhow ma banaano haddaba way banaan tahay laakiin xilifay banaan tahay marka faaida ay ku xasilasay banaan tahay markay faaida ku xasilayso ayay banaan tahay faaidadii sheekhu lix buu ka tilmaamay lix buu ka tilmaamay bacd culama waxay garshaan konton musawiaada bacd culama waxay gaarsiiyaan dhowr iyo labaatan bacd culama waxay gaarsiyan dhowr iyo soddon bay gaarsiiyaan isku duuduubo fahanun bay u baahan tahay haddeed qadrigii soo akhriday waad dhigatee shuduuru dahabkiina aad raacsatay waad dhigatay isne waxba isma dheere muqnulabiibkii ibnu hishaamna aad soo yar eegeegtay ile kula ardabato inaad agtaada yaalla suuragale soma ya ibnu caqiilkana aad u geysatid intaa markaad isla tuujisid wax badan baa kuu bildhaamaya laakiin in yaroo laligsiyo lagu laqima faaiid ku yeelan mayso inaad meelaha ku faalashid baa loo bahan yahay hormaynahande lakin intan haddaad u joogtid de ku margan doontaa wax kalaa kaasoo horbixi marka intaasoo laisku geeyey markaad aragtid taswiir fiican baad ka qaadanaysaa suura guud ayaad ka qaadanaysaa ibnu hishaam alansaari qadriga muxuu nagu yidhi cumuum iyo khusuus buu celin jiray gebigoogaba <laughs> waxaanoo dhan makumu gelinba isagu cumuum iyo khusuus buu kugu celinayaaba waa cumuum iyo khusuus buu ku waxa u cunansiinaya waa maxay waa cumuum iyo khusuus intana kama baxsanaint bal eega tusaalaha eega cinda zayd namira zayd agtiisa waxa ku sugan maxay buste eega namiratun waa maxay waa nakira sooma ya namiratuntani waa nakira bifatxin haddana kasra oo namira leedha waa buste weeyaan jamcina anmaar buu noqonaya ya bimacnaa cinda axadin ruux agtii bay ku sugnaatay waa khaas waa lagu khasisay waa lagu xasriyey zayd agtiisa ku sugnaatay wey markaynu nidhaahno waa halfatan nakiratun fi siyaaq istifhaam tufiid cumuum halfatan maxaa ka horeya min istifhaam ka nakiratun fi siyaq istifhaami tufiid alcumuum famaa khilun lana nakiratun fi siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum warajulu min alkiraami warajulu nin ninka oo min alkiraami nactigu muxuu sameeya takhsiis wixi xumxumaaba meesha ka baxay ama kiyan wanaagsaneenba baad meesha ka heshay warabatun fi khayri rabatun jacayl baa layidhi i khayri aad jeclaato warabatun fi shari baa kaaga baxay kan waa maxay tan waa taqyiid raqbadii maxaa lagu qayday usulka waad aragtay taqyiid mana ku jirin maxaa lagu qayday raqbadii jacayl baa wa camalu birin camal shaquun bu ahaa maxaa lagu qayday camalu birin maan taqyiid la samayn maan wanaag lagu qaydin marka waxaan o dhan ba wuxuu ku noqonayaa bay dhan maxay cumuum iyo khusuus buu ku noqonaya gebigow umuum iyo khusus buu ku noqonaya lakin isagu wuxuu ka tilmaamay lix masaluu tilmaamayto koowaad waxa weeyaan an yataqadama alkhabaru calayha khabarka waa inu ka so hormaro iyadii waa nakiro khabarkiina waa soo hormaray khabarkiina saddex mid buu noqonaya ima an yakuna darfan wa ima an yakuna jaaran wamajruuran wa ima an yakuna jumla ficliya saddexdaa mid wey ama waa jaar iyo majruur ama waa daraf ama waa jumla ficliya masla fahnid saddexdaa mid haddii u noqdo mubtadihiina u dambeeyo maxaa u cunansiinaya taqadumka khabarkii uu ka soo hormaray ayaa u cunansiinaya waana tusaaluhu sheekhu ku siiyey oo uu ku yidhi cinda zaydin namira zayd agtiisa waxaa ku sugnaaday busta oo waa maxay mubtadihii waa mutaakhir oo waa dambeeya waana nakiro waxa ka soo horeeyaana waa maxay waa khabarkii khabarkaasna saddex mid buu noqonaya ima an yakuuna darfan wa ima an yakuuna jaaran wamajruuran wa ima an yakuuna jumlatan ficliya waa tusaalaha koobaad inoo sheegay tusaalaha labaad uu inoo sheegay an yataqadama calaa nakirati istifhaamun nakiradii maxaa ka horeeya istifhaam baa ka horeeya hal fatan fiikum hal fatan fiikum wii dhalinyari maydinka mid yahay fatan imika waa maxay waa ism nakira maxaa u cunansiiye waxaa u cunansiiyey maxaa ka horeeya istifaan baa ka horeysa oo hal ah tusaalaha saddexaadu inoo sheegay an yataqadama calayha nafyu nafyi waa inuu ka hormaro famaa khilun lana saaxiiban looma sugnaa markaa maadan tii xijaaziye kuma ridaye e wuxuu ku ridaya tii tamiimiyadiibu ku ridaya ila maada xijaaziyadu ha tarfacu lisma watansibu lkhabara bay hayde xaggaasay noogu iman doontaa marka reer banu tamiimtoodiibu maraya iminkana waa maxay waa nakiratun fi siyaaqi nefyi sooma nefyi ka horeeya iminkana nefyigaa u cunisiye ka hormaray maya waa la sifa meeshii taalla rajulun rajul rajulka oo min alkiraami mayna sifayn wa rajulun min alkiraamina culimmadu waxay yidhahdeen wuxuu ula jeedaa alimaam annawowi wa kafaa bidalika fakhran wa sharafa ardaygiisi waxa ahaa imaam nawowi ardaygii maxamed maali buu ahaa wa rajul min alkiraamidan wuxuu ula jeedaa waa imaam nawowi ula jeedaa raximah llah intaasaana sharaf ugu filan ba sheekh imaamu nawi waan wada garanana waa haniyun can tacriif sooma ya marka waa rajulu min alkiraami wuxuu ku sheegay waad maqli jirteen une waxa weeyan waa imaamu nawowi wey bay leedaan culimadu ka shanaadu inoo sheegay an takuuna caamira iyadiiba camal fale sama eega raqba waa master waa raqiiba masterkeedii laabudda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxwa lmurtaqi jaariya majruurkan halkuu kusoo tacaluqaya raqbo oo master ayuu kusoo tacaluqaya idan nakiradiiba camal fashay bade mina camal falin camal falkan laftiisa u cunansiiyey inay mubtada noqoto waraqbatun fi lkhayri maya waa mudaaf camalu birin nakira loo sii daafay idaafadan lafteeda ayaa u cunansiisay bay yhahdeen culimadu waxaa lamid ah xadiiskiida khamsa salawaatin katabahuna allah sooma gerinaysid khamsa salawaatin maxaa u cunansiiyey idaafadan lafteeda cunansiisay idaafadan lafteeda ayaa u cunansiisay markaa sheekhu shantaasun buu inoo sheegay shantaasi ayuu inoo sheegay ta toddobaad ibnu caqiilka waa inay shardi noqoto waa shardi tusaale waa maxay man yaqum ama eega mantani waa maxay waa mubtada soo maha waxa u cunaysiiye waa maxay mantani waa shardiy weyaan shardiye weeyaan sadaaratlkalaam bay leedahay ka sideedaad an takuuna jawaaban waa inay jawaab noqoto tusaale waa maxay man cindaka baa lagu yidhi man cindaka waar yaa agtaada maxaad ku jawaabaysaa rajulun cindii ma odhan kartid cindii rajulun iska ilaalaada sababtu waa maxay marka hore hadduu mubtaduu horreeyey jawaabta waa inu mubtaduu horreeyo hadduu khabarku horeyana khabarku waa inu horeeya markasta suaashaadaa la eegaya suaashaadu qaabkay u dhignay jawaabtaaduna waa ina udhignaato idan man cindaka baa la wudi sooma waa inuu mubtadihii soo horeeya marka dee mubtadii rajulun buu kaa noqday maxaa u cunansiiyey jawaab u dhacay man cindaka agtaada yaa rajulun cindii waxa u cunansiiye musawaqii waa maxay waa liwuquucihi jawaaban jawaab ayuu dhacay ka sagaalaad an takuuna caama waa macna shumuuliya waa cumuumkii shumuuliga ahaa waa maxay kullun yamuutu mid kastaa waa dhimanaya kullun yamuut cumuumnimada ayaa u cunansiisay ka tobnaad an yuqsada biha tanwiicu waa in tanwiiciyan waxa weyan qaybin looga jeedo waa maxay faaqbaltu zaxfan calaa rukbatayni fa thawban labistu wa thawban ajuru waa baxr mutaqaaribe faaqbaltu waan soo qaabilay buu yihi zaxfan zaaxifan mid ku gurguuranaya cala rukbatayni labada jilbood fa thawban mare labistu waan xidhay wa thawban marana ajuru waan jiidayay buuri fa thawbun waa mubtade wa thawbun tan kalena waa mubtade waa nakira waxa u cuninsiiye muxuu yah waa litanwiic tanwiic baa loo jeeda marana waan xidhay marana waan jiidayay ka koob iyo tobnaad an takuuna ducaaan waa inay duca noqoto ducadii labay noqonaysaa inay ducaau lahu tahay iyo inay ducaau calayhi tahay in ruuxan aad u ducaynaysa iyo inaad habaaraysa ducaaun hadday lahu ka daba dhacdo waa duco caadiya hadday calayha ka daba dhacdona waa habaarkii weylun lilmutafifiin imka maxaa u cunaysiya ama weylun likulli humazatin lumaza waa ducaaun calayhi wey waa habaar ya haye salaamun calaa ilyaasiin maxaa u cunaysiye ya waa ducade waa duco waxa u cunaysiinaya waa maxay musawiqa u cunaysiya waa maxay waa ducada lafteeda wey ka labayo tobnaad an yakuuna fiiha macna taajub macna taajub waa inuu ku jiro maa axsana zaydan ma hayge shay weyn ha odhanin uu soo socda kaasi taajubka laftiisa iminka loo jeeda maa shayge ayaa axsana wanaag badnaysiiye zaydan ninka zayd waa taajubka wey taajubka aan la yaabin macna taajubka laftiisa weyan ayaa u culinsiiyey ka labayo tobnaad an takuuna khalafan can mawsuufin malaa waxaa taqaanin cibaaradii ahayd sifatun limawsuufin maxduufin soo maydaan aqoon hadihi cibaara walatii dakarnaaha cibaaradan iyo taaynu sheegnayba ee asifatu limawsuufin maxduufin iyo an takuuna khalafan he can mawsuufin macnaahuma waaxid muadahay ku gaarsiinayan waa isku mid tacbiirkun baa kala duwan muminun khayru min kaafirin baa tiri muminun shakhsun muminun khayru min kaafirin iminka waa maxay sifadan meesha taalla mawsuufkeedaa meesha ka go-an mawsuufkeedii baa go-an oo ahaa maxay shaksun shaksi shaksiga oo muminun mumin ah ayaa khayrun min kaafirin afariyo tobnaad an takuuna musaara waa in la tahiiriy waa maay rujaylun cindana ninyarowba agtayada rujaylun cindana sifa ku jirta lana tahiira fiihi faaida macna lwasfi baa ku jira oo waa maxay rajulun sahiirun bay ka dhigan tahay rajulun xaqiirun ayaa cindana nin liita ayaa agtayada an iyo tobnaad an takuuna fii macna maxsuur waa ina tahay macna maxsuur waa ina tahay oo waa maxay sharun ahara danaabin shay un jaa bika waa maay sharun ayaa ahara kaga cabaajiyey daanaabin mid micuu saaxiiba shayun shay unbaa jaa bika adiga ku keenay macna alxasri baa ku jiro macnuu waa maxay maa ahara kamuu qaylisiin daanaabin mid micuu u saaxiiba ilaa sharun shar mooyaane xasrigaasaa ku jira maa jaa bika kumuu keenin ilaa shayun wuxuun mooye wax kale kumuu keenin marka macnalmaxsuur baa ku jira eeg macnalmaxsuur bay qabtaa xasrigiina waa min baab alawlaa marka laba qowl bay culimadu ku leeyihiin oo oh, culimada qaarkoodna waxay leeyn mayane takdiir baa jiro waxaa lasoo qadaraya sharun cadiimun baa ahara daa naabin marka waa sifadii iyo shayun cadiimun baa jaaa bika markaana waa sifadii bay noqonaysaa ka tobnaad an yaqaaca qablaha waawlxaal waa inuu hortaagdhaco waawlxaal waawlxaal waa inu ka horeeyo saraynaa wanajmu qaad adaafa mudbada muxayaaki ahfa daw'u kula shaariqin wuxuu yidhi sarayna waanu guuraynay walxaal najmun xidig qad adaaa uu iftiimay markii xidigu uu soo baxay ayaanu anagu dheelmanaanu guuraynay famudbada markii uu soo muuqday muxayaakii wejigaagu akhfaa waxa uu qariyey daw'uhu wejigaa iftiinkiisii kula shaariqin buu qariyugu leeya dayxi xitaa maxaa ka abood batay <laughs> ya wejigaagii baa ka abood batay maxadushahidka maad garanaysaan wa najmun baa mubtadaa oo waa maxay sababtu waawlxaal baa ka horaysa wanajmun wowdana waa ulxaal culimada qaarkoodna waxay leeyihin mayane almadaaru calaa wuquuciha fii badi lxaal waa inay xaalad bilowgeed uun dhacdo ee shardi maaha waa ulxaal inay ka horeyso yaa haysta khudari ma haystaan waa beytka waa suma aragtan ya taragtu danidaa weyan waayahay taragtu dani tawadudii baraaciha وأنها لا تراني آخرة الأبد أذيب يا طرقها في الدهر واحدة وكل يوم تراني مدية بيدي taragtu waxaan ka ahaysiyey buu idhi baandhii idahaygii iyo adhigaygii tawadu mid jecel adiibayayga ama uubatada raaciha can raaciha kii raacayay kii raacayay ee eegayeyba waxay ka jeceshahay buui yeyga wa annahaa iyadu laa taraanii weligeedba anay ma aragta buui adibu yaygu yadruquhaa waa ku soo guureeyaa fi dahri sanadkiiba waaxidatan hal mar buu u yimaadaa wa kula yawmin wa taraani way aragtaa buui kula yawmin maalin kasta aniga way aragtaa mudyatun xaal midi biyadii gacantayda ku jirto maalin kasta aniga waay aragtaa weligeeda midi gacantayda ku jirto ya maxalusheegka maad garanaysaan mudyatun baa mubtada biyadiina waa khabarkii marka culimadu waxay leeyihiin almadaaru calaa wuquuciha fii badi xaal xaalada bilowgeeda waa ina dhacdo shardi maaha waa wlxaal inuu ka horeey maalushaidku markaa saas uga jeeda ka toddobiyo tobnaad waa in macrifo lagu soo cadfo zaydun wa rajulun qaa'imaani ka sideed iyo tobnaad ee musawiqiihi waa in wasfi lagu soo cadfo tamiimiyun wa rajulun fi daari ka sagaal iyo tobnaad waa in mawsuuf lagu soo cadfo rajulun nin iyo wa mra'atun haweeney haweenayda oo tawiilatun dheer ayaa fi daari ka labaatanaad waa inay mubhamo noqoto murasacatun bayna arsaakihi bihi casamun yabtagii arnabada ayo wii lamid ah weyan ya murasacatun bayna arsaakihi markaa murasacatun baa mubhama murasacadu waxa weya waa qardhaas iyo waxaa weye oo bayna arsaakihi curcuradiisa dhexdeeda ku sugan oo bihi isaga casabun qalqalooco ku sugan yahay kaasoo yabtaqii raba buu yidhi arnaban bakayle gabadh bulaad iyo walaashii waxo ayaa hindu hinday buu yidhi laa tankixii ha guursanin buuhatan ha guursan buu yidhi ya sawir ha guursan buu ama caran ama toqon ama axmaq waxba waa iska wada maano calayhi dushiisa caqiiqatuhu yidiisa ay ku suganta bu yida ma taqaanaan ilma markuu dhasho timaa yar laga xiro soo ma garanataan yixdii baa ku sugan buu yidhi kaasuu ka soo sheegany wuxuu leeyahay munasacatun bayna arsaakihi ya waxaa ku xidhan maxay curcuradiisa qardhaas markaa murasacatun baa mubham uu ku jira ka koob iyo labaatanaad anta qaca bacda lowla lowla waa inay ka dambayso lowla sibaarun lawda kullu dimiqatin lama staqaalat mataayahuna lidani lowla istibaarun sabir mawjuudun mid jira haddii aanu ahaan lahayn laawda waa halaagsami lahaa kullu dimiqatin mid kastoo jacaylu saaxiibi lama staqalat mataayahuna lidacni markay u kor noqdeen gaadiidadoodii guuritaan ay u henshaysteen marka maxalushaahidkan waa maxay waa istibaarun bacda lowlaa buu dhacay ka laba iyo labaatanaad bacda faailjaza waa inay dhacdo in dahaba haddii uu tago cayrun fa cayrun fi rahdi in dahaba haddii uu tago cayrun asalkii hore dameer ku ah laakiin hadda waxaa loo jeeda sayid in dahaba haddii uu tago oo u dhinto cayrun sayid haddii uu dhinto fa cayrun sayid baa firahdi qoomka ku sugan mid kale oo sayid oo boqorun baa jira markaa facayruntan dambe weyaan facayruntan dambe wey ta saddex iyo labaatanaad nakirada laamulibtida waa inu galo larajulun qaaimun larajulun qaaimun waayahay ta afar iyo labaatanaad an takuuna bacda kama alkhabariya kamti khabariyadee dabadeed buu dhacaya kamtii khabariyad ahayd ayay dabadeed dhacaya waa maxay kam camatun laka ya jariiru wakhalatun fadcaau qad xalabat calaya inshaari kan wakti fara badan edo edada oo laka adiga kuu sugnaatay yaa jariiru jariirow wa khaalatun iyo habaryar habaryaradaasoo fadcaau fara qalqalloocda qad xalabat inta ay listay badana calaya aniga dushayda cishaarii geelayga rimayada ah. inta ii listay fara badana geel kolku sii guray riman yahay ya fadcaa siday u lisaysa fare qalqalloocsan bugu leeyahy marka haddaad aragtiin waxa weeyaan jariir iyo kun haddaad aragtiin waa laba nin bas haysan jiray waayahay ulaaika aabaa'i fajinii bimilihim idaa jamacatna yaa jariiru majaamicu waaya markaa maxalushaahidku waa maxay camatuntan weyaan camatun maxay daba dhacday kam khabariya markaa saddex wej baa loo weriya kam camatun waad arkaysin oo maxalushaahidkeen iyaga u soconno kam camatinna waad arkaysin kam camatanna waad arkaysin de sad u tawjiihini kam camatun waa maxalushaahidkeena kam khabariya daba dhacday kam camatin haddii aad tiradina kamtu waa khabariya camatinna waa maxay waa tamyiiskeedii kam cama tanna kamta istifhaamiya cama tanna waa tamiiskeedi <laughs> mn cama tuntan soconana waa maxalushaahidkeena caawi wey markaa bacdlmutaahiriina waxay gaadhsiiyen waa ka kule ilaa niyafin wa alaaiina mawdican ilaa dhowr iyo soddon bay gaadhsiiyeenba wixii aanan sheegina anigaa riday buri waayo intan bay ku hoos noqonaysa markaa cumuum iyo khusuus bay iskugu hoos noqonayaan wuxuu yidhi sheekhu raximah llahu tacaala walaa yajuusu ma banaano alibtidaau bilaabasha ma banaano binakirati nakira lagu bilowdaa maa lam tufid muddat cadami ifaadatiha muddada ayna waxba faa'iidaynayn nakiradu ayayna banaanayn in wax lagu bilowda isagiiyo mufiidu haddaba inoo sheegay wa tilka taa annakiratu ee nakirada almufiidatu ee wax faa'iidaynaysaa kaa'inatun ka qawlika oo dhahdaad iyo wixii lamid ah oo kale ayay ahaatay cinda zaydin zayd agtiisa waxaa ku sugnaaday namiratun shameel halbuu wahalfatan wiil dhalin yar ahi fiikum dhexdiina ma ku sugnaaday istifaan baa ka horaysa famaa khilun saaxiib lanaa anagoo noomuu sugnaan nafyi baa ka horeeya warajulu nin oo min alkiraami ragga wan wanaagsan ah ayaa waxa weeyaan waa imaamu nawowiye waa sifada unansiisay waraqbatun jacayl fi lkhayri khayr la jeclaadaa hee khayrun laka isaga ayaa ku wanagsan khayr jeclaataa waa camal fashay waa camalu birin wanaag samayntii waa la idaafeeye yazinu waa qurxiyaa huwa camalu birigaasi saaxibahu saaxiibkii ayaa u waad garanaysaa may la tahay yuqasani waa ficil mudaaric maxaana lagu jasmiyey laamal amar baa lagu jasmiyey maynasahay wal yuqas hala qiyaasto maaduna waa naabi faacilkeedii waan majhuulilayn wal yuqas hala qiyaasto ma ay alladii kii hala qiyaasto lam yuqal ay lam yulfad aan lagu hadal huwa maaga wixii aan lagu hadal adu qiyaasadu ku leeyahy marka cumuum iyo khusuus may waxaan iskugu fan noqonaya inta haddaad iska xifdididna wax badan baa kuu baxaya sheekh wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk